رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الدرس السادس القاعدة الخامسة العادة محكمة بإذن الله تعالى waxaa dersiga aynu ka bilaabi doonnaa waa dersiga lixaad waana darsigii ugu dambeeyey darsigaasi waxa uu koobsanayaa uu ka hadli doonaa qaacidada shanaad marka laga hadlayo qawaaciddii waaweyneed ee shanta ahayd qaacidadii ugu dambeysay bay noqon doontaa qaacidadaasina waa alcaadatu muxakama caadada iyo curfiga dadku ay leeyihiin waa mid la isula xukun tago oo loo noqdo xaaladaha loo noqonayo ee curfiga wax lagu xukumayana waynu arki doonaa muxtawayaatu dars qodobada cashirka uu taaban doono ama uu koobsanayo waxaynu arki doonaa macnaa qaacidati alcaadatu muxakama qaacidada macnaheeda waxaa kaleynu arki doonaa adilatuhaa adilada qaacidadan loo deliishaday ee asalka u ah waxaa kalooynu arki doonaa biidn illaah majaalaatu icmaali alcurfi meelaha curfiga iyo caadada lagu dhaqmayo ee arrimaha loola noqonayo waxaa kalooynu arki doonnaa aqsaamu lcurfi qaybaha curfiga uu yeelanayo iyo tatbiiqaatun calayha tusaalayaal qaacidada aynu ku dabaqi doonno biidn illaah gebagabadana waxaynu arki doonnaa alqawaacidu alfarciyatu almundarijatu taxtaha qaacidadani waa alcaadatu muxakama alcaadatu muxakimatunna waa la yidhahdaa oo marna waa bikasri alkaaf iyo bifatxi alkaaf ism mafcuul iyo ismu faacil haddii sidaa ay inoogu taallo hadday inoogu qoran tahay loo akriyo macnuhu waxa uu noqonayaa alcaadatu caadadii iyo curfigii muxakamatun waa mid la isula xukun tegayo oo masaa-isha qaarkood baa taxdiidkoodii loola noqonayaa curfiga iyo xukunkoodii haddii muxakima la yidhaahdana waa ta iyadu wax kala xukumaysa ee kala saaraysa ayay noqonaysa macaani mufradaati alqaacida qaacidadan alcaadatu muxakama ereyada ay ka kooban tahay macaanidooda alcaadatu lugatan caado waxaa la yidhaha carabi ahaan ma'khuudatun waxaa laga soo qaatay min alcawdi waalmucaawadati waa noqoshada iyo celcelinta shayga la celceliyo wa huwa cawdka iyo mucaawadada labaduba isu geeyo attakraaru macnahoodu waa maxay waa celcelinta shayga la celceliyo ama uu soo noqnoqdo ayaa la yidhaahdaa maxay alcawd ama almucaawada caadana halkaasay ka timi oo halkaa waxaad ka fahamtay erigan alcaada inuu ku salaysan yahy noqnoqosho iyo shay soo noqnoqday wa macnaa muxakama muxakama macnaheeda waa ma'khuudatun min alxukmi waxaa laga soo qaatay min alxukm wa huwa xukunkuna ama alxukmu wa alfaslu waalqadaa'u bayna annaasi in la kala xukumo oo loo kala gar sooro ama loo gar qaado bayna annaasi dadki ayaa xukun la yidhaahdaa marka muxakama waxay iyana ku sal leedahay min alxukm xukunna waxaa la yidhaahdaa alfaslu waalqadaa'u bayna annaas dadkii in la kala saaro oo loo garnaqo ayaa xukun la yidhahdaa taasi waa macnaa alcaada iyo macnaa almuxakama ama muxakama luqatan walcaadatu caadadii fi isilaaxi lfuqahaa culimada fuqahada ereybixintooda marka la eego hiya caadadu waxa weeye oo caada ay culimmadu u yaqaanaan al amru arrinkii almutakariru ee soo noqnoqonaayey cinda aglabi annaasi dadka badankooda agtooda ku soo noqnoqonayay aw cinda bacdihim ama dadkii barhkood agtooda ku soo noqnoqonayey xataa yakuuna ilaa uu noqday ama uu noqonayo shaygaa soo noqnoqday mutaqabbalan mid la aqbalo gayra mustankarin oo aan la diidaynin walaa mustaqrabin sidoo kale mid la qariibsanayana aan ahayn oo lala yaabayo alcaada isilaaxan waxaa culimmadu ay u yaqaanaan tacriifaaddii kala duwan bay leedahay laakiin ka halkan inoogu qoran waa almru almutakarir waa arrinka soo noqnoqda ee dhicitaankiisu uu soo noqnoqdo cinda aglab innaas dadka badankooda agtooda shay ku soo noqnoqdo oo ay yaqaanaan weeye aw cinda bacdihim ama dadkii badankoodaba ma ahee dadkii badh ka mida agtooda ayuu shaygani ku soo noqnoqday dhicistiisi iyo aragtidiisuba ay ku soo noqnoqotay xataa yakuuna mutaqabbalan ilaa shaygii markii uu soo noqnoqday ee dhicitaankiisu uu noqday mid mutakarira ah dadka agtoodana uu ka noqday mutaqabbalan shay la aqbalayo oo hayra mustankarin aan la inkirayn walaa mustaqrabin mid lala yaabayana aan ahayn waa wax dadku ay qabatimeen wey macnuhu oo dhicitaankiisa iyo soo noqnoqoshadiisa waxay keentay inuu noqdo shay dadku ay la qabsadaan shay dadku ay la qabsadaan marka macnaa yani waxa weeye alcaada isilaaxan waa ka walcurfu lugatan alcurfu in halka lagu qeexo sabab baa keenaysa waayo alcaada iyo alcurfu xidhiir baa ka dhexeeya saynu arki doono waana kelimaadka iyo ereyada xidhiidhka uu ka dhexeeya ee yaani waxa weeye silada leh weeye waalcurfu curfigii lugatan carabi ahaan waxaa curfi la yidhaahdaa attataabucu raacidda uu shaygu israac raaco waaduhuuru iyo muuqashada ama soo ifbaxa waalidmi'naanu iyo xasiloonida shayga lagu xasilo waxaa la yidhaahdaa curfi carabi ahaan altataabuc walduhuur waalitminaan shaygii inuu israaxraaco dhicitaankiisa iyo imaatinkiisa uu soo noqnoqdo soo ifbaxo oo shay muuqdo uu noqdo laguna xasilo oo dadku ay la qabsadaan oo la qabatimo ila shayga marka aad la qabsato waad ku xasilaysaa bay ka dhigantay oo dee qalbigaagu ma inkirayo maskaxdaaduna diidi mayso yuqaalu waxaa la yidhaahdaa tacaarafa annaasu dadkii waxay yacni curfi ka dhigteen ama la qabsadeen calaa kada waxa bimacnaa waxaa loo jeedaa tataabacuu calayhi way isku raacraaceenoo dee samayntiisii bay yani waxa way isku raaceen oo marba dee qof ama dad baa samaynaya walcurfu curfigu istilaaxan aribixin ahaan curfi waxaa la yidhaahdaa mactaadahu waxa ay ka caada dhigteen aglabu nnaasi dadka badankoodu aw taa'ifatun ama ay kooxi ka caado dhigatay minhum dadkii ka mid ah waxaa dadku ay ka caado dhigteen oo min qowlin hadal ah hadal la odhanayo aw ficlin ama fal la samaynayo ah aw tarkin ama ka tegis shay laga tegaya ah curfigu istilaaxan kama foga macna alcaadati isilaaxan oo waa mactaadahu aglabu nnaas oo waxa dadka badankoodu ay caado ka dhigteen aw taa'ifatun minhum ama dadkii qayb ka midabaa caado ka dhigatay halka waxaad ka fahmaysaa curfigu shaygu marka la leeya waa macruuf ama waa macruufun cinda annaas oo waa curfi oo magacaa la siinayo wuxuu noqon karaa shay dadka badankoodii ay samaynayaan ama agtooda dee caanka ah waxaa kaloo uu noqon karaa cinda bacdi annaas wax macruufka ah agtooda dadka qayb ka mid ah labadaba waa noqon karaa min qowlin aw ficlin aw tarkin shaygan dadka agtooda caadada ka noqday wuxuu noqon karaa min qowlin hadal ah, dadka agtooda macruuf ka ah ama caado ka ah oo ay isticmaalaan wuxuu noqon karaa ficil dadku waxa weeye badankoodii ama qeyb ka midii ay samaynayaan oo agtooda macruufka ah waxaa kaloo noqon karaa attark shay ka tegistiisa dadku ay caado ka dhigteen in la iska daayo haddaba waxaa la isweydiinayaa muxuu yahay xidhiidhka ka dhaxeeya alcaadatu waalcurf ila labaduba waxay tilmaamayaan shay dadka agtooda yacni ka soo noqnoqday oo caan ka noqday culimmada qaarkood waxay yidhaahdeen alcurfu waalcaada waa ismaani limacnan waaxid yacni waa mutaraadifaan waa laba ismi oo isku macno uun sheegaya alcurfu alcaada n culimo badan baana taa qabta sidaa awgeed baa culimo badani tacriifka alcaada ay siiyeen bay alcurfuna siiyeen oo isku mid waxbay ku qeexeen tacriif quray ka dhexaysiiyeen waayo erey ahaanun bay u kala duwan yihiin in lafdi ahaan laakiin macno waa hal shay culimada qaar baa qaarkood waxay yidhaahdeen alcurfu acamu min alcaada oo baynahumaa cumuumun wa khusuusun mutlaq waxaa ka dhaxeeya cumuum iyo khusuus oo caadadu waxay soo gelaysaa ayay ka mid tahay curfiga curfi baa ka caamsan qaabkaa markay u kala qaadanna waxay tilmaamayaan ay leeyihiin waxay dhahan yutlaqu alcaada alcurfu alcamaliyu faqad caado waxaa la yidhaahdaa curfiga kiisa camaliga ah waxa dadku camal ahaan ay u samaynayaan qawliga ma ah wixii dadku camal ahaan ay u samaynayaan ama ficil ahaan ay u samaynayaane caade ah ama curfi ah, ayaa si gaara caado loogu magacaabi karaa bay yidhahdeen waalcurfu yuطlaqu cala alficli waalqawli maca curfina alcurfu alcamali iyo alcurfu alqawli ama alficli iyo ba curfi baa la wada odhan karaa marka waxa lafdiga alcurfu baa ka caamsan lafdiga alcaada oo caadadu waxay gaar ku tahay alcurfu alcamali curfiguna muxuu wada koobsanaya alcurf alficli walcurf alqawli u wada koobsanaya culimada qaarkoodna waxay tilmaameen oo ay yidhaahdeen alcaadatu makhsuusat bilficl waalcurfu makhsuusun bilqowl oo waxay leen iyagu way kala leeyihiin shaygan curfiga ah haddii uu yahay oo uu keliya yahay yacni qowl khuseeyo ficil hadduu khuseeyo caadaa la odhanaya ficil haddii uu khuseeyona maxaa la odhanayaa ficil haddii uu khuseeyo waxan waxaa la odhanayaa alcaada qowl haddii uu khuseeyona maxaa la odhanayaa curfi baa la odhanaya marka iyagu way kala siiyeen ila waxaan curfiga dadka agtooda macruufka ka ahay qowl la noqon karaa ficilla uu noqon karaa haddiiba uu ficil yahay caado dheh haddii waxani uu qowl yahayna curfi dheh saas iyaguna waxa weeye ay u kala qaadeen culimada qaarkood waxay dhaheen maya farqi baa u dhexeeya laakiin intaa la sheegay midnaba maaha oo waxay leeyihiin alcaadatu qad takunu fardiyatan waalcurfu laa yakunu ilaa min jamaaca caado marka la leeya waa waxa hal qof ka soo noqnoqda ee agtiisa soomaad maqli jiray ceebtii maaha waa caadadii yacni waxaa hal qof ka soo noqnoqda ee agtiisa lagu bartay caadaa la odhanayaa bay wixii jamaaca iyo dadka badankoodii ama in badanoo dadkii ka mida ka soo fulayay agtooda ka soo noqnoqdayna curfi baa la odhanayaa bay leeyihin qaabkaasay waxa way kala qaadeen almuhim si guud labada kelmadood ma kala foga labaduba waxay tilmaamayaanun arin soo noqnoqday oo dadka agtoodii dee waxa weeye ku soo noqnoqonaya dhicitaankiisu qowl ha noqdo ama ficil ha noqdo macna alqaacidati ijmaalan macnada macnaha qaacidadani ay leedahay guud ahaan qaacidadani waxay tilmaamaysaa marka la leeyahay alcaadatu muxakama ana mactaadahu nnaasu waxa dadku ay ka caado dhigteen wa tacaarafuu calayhi oo curfina ay ka dhigteenoo de ay ku heshiiyeen oo la yaqaano agtooda yacni caado ka ah min alaqwaali waalafcaali iyadoo shaygaa caadada noqday oo hadalladii ka mid yahay ama ficiladii uu ka mid yahay walam yukhaalif shaygaa dadka agtooda caadada ka noqday oo walam yukhaalif aan khilaafaynin nasan sharciyan daliil sharci ah walaysa lahu daabitun xadna aan ku lahayn iyo xadidaad fi sharci sharciga dhexdiisa walaa fi luqati iyo luqada dhexdeeda toona fa inna marjicahu shaygaa halka loola noqonayaa ila alcurfi curfiga weeye waalcaadati iyo caadadii almuctabarayni ee labaduba ictibaarka lahaa ee wax laga soo qaaday ama wax kasoo qaadka lahaa halka waxaa lagu leeyahy ama lagu tilmaamaya shay bay dadku caado ka dhigteen agtooda macruufka ah sharcigana aan ka hor imanayn shaygaa dadku ay samaynayaan ee aan sharcigana khilaafsanayni qaabka loo samaynayo iyo inta laga samaynayo iyo qadarkiisu inta uu leegayay shareecadu may xadidin luqal carabiyana laguma xadidin taxdiidkiisa halkee loola noqonayaa curfigaa loola noqonaya hadda halkaa la soco waa shay dadku samayntiisa ay dee agtooda uu caado ka ah oo dadkii ay sameynayaan ama ay la imanayaan qowl ha noqdo ficil ha noqdo sharcigana ka hor iman maayo xadka iyo inta laga sameynaya ama qadarka laga sameynaya ama kayfiyada iyo qaabka loo samaynayana shareecadu may xadidin oo may jaangooyin luqal carabiyana taxdiidkiisa kuma hayno shaygaa marka loo baahan yahay in la xadido halkee loola noqonayaa curfigaa loo celinaya dee bii-ada qofka uu ku nool yahay inbuu eegayaayo dadkaa kali qaabkay u samaynayaan iyo siday u samaynayaan dadka isaga la midka ah, ayuunbu isna ula iman doonaa waynu arki doonnaa tusaalayaal badan badan laakiin haddaynu macnaha qaacidadii ee guud soo dhoweyno oynu tusaale ku soo dhoweyno waxaa tusaalayaasha inoogu iman doonaa annafaqa biilka ninka waxaa waajib ku ah dee xaaskiisa iyo ubadkiisa inuu biiliyo waajib bay ku tahy shareecadana ku waajibisa waana wax dadku ay yaqaanaan oo macruufa waxaa loo baahan karaayo la isweydiinayaa taxdiidu annafaqa biilintan iyo biilkan waajibka ah ee shareecadu ay tilmaantay ninkii in laga doonayo ubadkiisa iyo ooridiisa uu ku biishado intee in leeg buu siinaya maalinta bishii beriis intee raashin intee leeg buu soo dhigayaa biilka intee leeg buu ka dhigi doonaa arrintaasi haddii la isyidhaahdo ha la xadido shareecada ha looga baadho bal hadda inay xadiday maalintii inta kun ee shilina la siinayo gabadha laga soo heli maayo fi luqa haddii loo laabtana carabida ah, ereyga annafaqa taxdiid carabida looga soo heli maayo waxa intaa la-eg ama qadarka intaa la-eg baa nafaqa iyo biil la yidhaahdaa carabida dhexeeda laga soo heli maayo fi luqati alcarab mar haddii biilkii uu waajib yahay oo waxaa la samaynaya ee qofka laga doonayo wiy taxdiidkiisina aynaan ku haynin fi sharci walaa fi luga xagee loola noqonaya taxdiidkiisa yurjacu ila alcurfi oo ninkan waxaa la leeyahy waa ragga adiga kula midka ee kula dabaqada ah waxay oryahooda iyo reerahooda biil u siiyaan u sii adiguna shaaficiyadoo kale way xadidaanoo muddun iyo adiga arkay de fiqiga muddaani iyo sooma muddun wa nisfun iyo laakiin taasi haddii la idhaha ha dabaqo khilaaf ba laga bixi maayo ninku hadduu dhaacumda tusaaligan kusoo dhigtay ama abashijaaciaan kuu yara qiyaasa gabadhay subax walba intaa ku siinaya miyaa lagu heshiinaya halkaa suquuqul baa ka bilaabmay iyo ninkii in waayo curfigubu khilaafay dee marka kitaab baan ku dhigtay waan dhaqan gelinaya waxaa kitaabka ku qorani maaha nas dee waa taqriibun bay culimmadu uga jeedaan soo dhoweyn laakiin macnuhu maaha kanaa la qaadanaya bacdaasaa la isdaba sidinaya subaxdii macnuhu maaha maalin ban yar loogu dhibqinayo ma aha waayo taasi waxay keenaysaa mar dhow dee in dadku ay isfahmi waayaan sidaa awgeed curfigaa loola noqonayaayo dadku dabaqaadkoodu waa saddex qof miskiina oo aan waxba haysanin iyo nin iska dhexdhexaada oo aan ba'nayn qolada sarena aan la mid ahayn iyo dee dabaqadda sare marka nin waliba marka uu rabo biilkii reerkiisa inuu jaangooyo dee waxa uu ku ka qiyaas qaadanayaa ama uu ka duulayaa dabaqadan uu ka mid yahay ragga isaga la midka ahi waxay reerahooda ku biishadaan taasuu ka duulaya gabadhiina maxaa la rabaa inay iyaduna eegtay la socoto ninkani dabaqadda uu ka tirsan yahay dee ha ku xisaabtanto soo ma isagoo miskiinoo subaxdii kuluu kalahaya hadday tidhaahdo reerkan nala jaarkaee guriga weyn ku jira fooqa subaxdii intaasay bil ka dhigtaanoo looga tagaayo keen xaguu ka keenaya waxaa laga yaaba bisha dhan waxa uu qaadanaya waxay maalintii qaadanayaan baaba laga yaaba inuu ka badanya dee markaa laguma sixir goosan karo qolyaha sidaa awgeed baa la rabaa dee in waxa weye laisku daalacnaasiro ninkiina maxaa la rabaa isagoo ilaahay waxsiiye hadduu wixiiba ku suququliyeyna waa mushkilad kale oo caadadii uu khilaafo halka waa lagu yani waa xukunkaasi u haysta haduu caadada khilaafo wixii macruufka ahaadee dadka isaga la midku waxay bixinayeen xaq bay u leedahay haduu gabadhii ku suququliyuu siin waayo isagoo haysta oo uu ku sii yareeyo intaa khulcibaa bay samayn kartaa sooma ama waxaan le cafwan faskhi bay samayn kartaa alfaskh waxyaabaha guurka lagu faskhiya ka midtay dee duu ninku awoodi waayo inuu biishado gabadhi iyadiina waa inay ku xisaabtantaa inta dee isagu awoodi karo almuhim qaacidada macnaheeda unbaynu uga jeednaa inaynu soo dhoweyne waa wixii dadku ay samaynayeen sharcigana aan ka hor imanayn taxdiidkiisana shareecadu aanay ka hadlin carabiduna aanay xadidin halkee loola noqonaya ila alcurfi curfigaa loo celinaya adilat lqaacida qaacidadan adiladeeda addaliilu lwal qowluhu tacaala yaa u daliila walahunna milu aladii calayhinna bilmacruuf waxaa ilaahay tilmaamayaa walahunna dumarkii waxaa u sugnaaday waa markii laga soo warramay xaqa ay raggu dumarka ku leeyihiin ama dee dumarka laga doonayo bahalkan waxaa lagu bayaaminayaa dumarka laftoodii dee xaq bay leeyihiin walahunna waxaa u sugnaaday dumarkii milu ladii mid la mid ah calayhinna iyagaba laga doonaya xaqa ay iyaguna xaq u leeyihin dee bilmacruufi ay cala alwajhi almacruuf iyadoo la marayo wejiga dee curfiga iyadoo la eegayo iyo sida curfiga uu ku jiro oo hadday tacaamul tahay iyo hadday xuquuq kale tahayba yacni waxa weeye xuquuqda taxdiidkeeda iyo inta la eg tahay iyo sida loo samaynayo yurjacu ila alcurfi marka aayaddu waxay tilmaamaysaa xuquuqdan laga hadlay waxay idhi gabadhu ninkeeda ha addeecdo amarkiisa ha qaadato ha u samafasho <clears throat> ha u khidmayso ha u khidmayso waxaasoo dhan dee curfigay wada noqonaya taxdiidka marka laga hadlayo curfigaa loo celinaya oo cuntadii markay u karinaysaa imse jeer bay u karnaysaa qaabkay ugu diyaarinaysaa yurjacu ila alcurf ma hal mar bay uga dhigaysaa ma laba jeer ma saddex jeer ma ka badan yurjacu ila alcurf curfigaa loo celinaya oo dee curfigaa lagu kala soconaya wixii eh, dumarka kale ay raggooda u qabtaan eh, macruuf iyo wanaag iyo samafala dee eh, iyadana waa laga doonaya waa laga raba waa laga yaaba markii qaarkood kutubta inaynu ku aragno in tusaale gabadhii khidamka khadamka qaarkood iyo shaqooyinka qaarkood khidmooyinka qaarkood inaanay waajibka inay qabato ninka inay maryaha u maydho inay caynkan laakiin ogsanoo dan baa laysku qabaayo haddii sidaa laysu sii kala farfadho iyaduna waxbay ku waayeysaa soo maogi ya marna waxaa imanaysa isagaba waaji kumaa dhaktarka inuu geeyey markaa xanuunsato halkan nowa laga soo qabanay marka waxyaaba badanoo waxaa jira aan mar walba hadii kitaab un idhaa ha laga eego ha laga baadho qawaaciddii ha loola noqdo tacaamulka wanaagsan tacaamulka wanaagsan shareecadu may xadidintii tacaamulka wanaagsan wax kasta oo wanaaga inay ku tacaamulaan baa la doonaya haddii la isla xisaabtamo laakiin qofka waxbaa ka go sidaa awgeed mar walba bilmacruufi wixii curfigaa loo celiyay laynooma xadidinba curfigaa lagu kala soconaya maa yatacaarafu calayhi nnaas oo wanaag iyo ixsaan iyo samafal ah oo ninka iyo gabadhiisu daa ay la imanayaan waa shay la doonayo oo fiican wey addaliilu thaani waxa weye qowluhu tacaala wacaashiruuhunna bilmacruuf waxa ilaahay leeyi wacaashiruuhunna dumarkii waxaad kula dhaqantaan bilmacruufi ay cala alwajhi almacruuf wejiga macruufka ah oo looga jeedo dee curfigu sida u dhigayo haddii la yidhi wanaag kula dhaqma wanaaggaasi waa imisa qaabkee loo samaynayaa sidee loo samaynayaa goormaa loo samaynayaa ila alcurfi dee curfiga u celi ha isku xadidi hana isku yarayn addaliilu thalith daliilka saddexaad ee isla qaacidadan loo daliishanayo waa can caaishata radia allaahu canha waxaa caaisha laga warinayaa ana hindabna ana hinda binta cutba radia allahu canha qaalat waxay tihi yaa rasuul allah rasuulka ilaahi ina sufyaana ninkan abuu sufyaan la yidhaahdaa rajulun waa nin shaxiixun gacan adag weeye walaysa yuctiinii imana siiyo maa yakfiinii wa waladii wax aniga iyo caruurta caruurtayda dee nagu filannama siiyo ilaa maa akhadtu minhu wixii aan ka qaata mooyaane wa huwa laa yaclam isagoo aan ogeyn marka bal hadda warku muxuu noqonaya ille isagoon ogeyn baa wax ka saaraya faqaala rasuulku wuxuu ku uhi khudii waxaad ka qaadataa maa yakfiiki wawaladaki waxa adiga iyo caruurtaada kugu filan ka qaado bilmacruufi bilwejhi lmacruuf adoon curfiga ka tegayn oon boqnaha goynayn wixii raggaa kaliba ay bixiyaan hadduu wax kaala hadho inta kugu dhiman ka qaada dee isagoona weyn laakiin dee adnaha kusii tiigaani wey macnuhu curfiga ha sida curfigu uu yahay iyo wixii aad uga baahnayd haddii weli wax kaa yani uu ku siin waayo kaala bakaylay inta aad isleeday way kugu filantahay kala baxa ee curfiguna waxa wey udhigayo marka xadiidku waxa uu tilmaamaya laba qodobo dee gabadhu haddii ninkii ay ka dareento amaba ay muuqato dee inuu gacan adegyo waxbaba bixinaynba wixii isagoo aanuga inay ka yaro qaadato wax dhibi kuma jirto laakiin waa shardi baa ku xidhan waa maxay bil macruuf curfigana waa inaan la khilaafin oo macnuhu yahay baahideeda dadka iyada la midkaa ah wixii dee la siiyo xaasasku ay quutaan dee wixii uga dhiman ninkee ugu harsan dee wax ka dhimayin way ka qaadan karta qodobbaa laakiin muhimo ah. marka laleeya arrintanaa la sameyn macnuhu in dumarkii laleeya wada sameeyo oo hadduu ninkii gacanadkaadaba samey macnuhu maaha waxaa laga hadlaya haday ka qaato dembiba ka raacaya macnuhu maaha hala qaato waayo ragga qaar baan intaaba eh, u dul karin sooma waxaa laga furaba gabadha tuugad waxba iga xaddaydhaa toban kunoo shilin bay jeeba kala baxda soo maha sidaa ku fura dabeetana marka ama dee khilaaf weyne halkaa ka yimaado marka macnuhu maaha sameeyo dumaro we waa hadii gabadho ay dhacday inay arrintaas samayso inaanu dembi ka raacaynin laakiin qaydka iyo shardiga ku xidhani waa ida kaana bilmacruuf waa yahay ma hiya almajaalaat alatii nacmalu fiiha bilcurfi maxay yihiin majaalaadka iyo meelaha allatii meelahaasoo nacmalu fiihaa aynu ku camal falayno bilcurfi curfiga iyo caadada halka waxaa laga hadlayaa ama lagu tilmaamayaa majaalaatu icmaali lcurfi meelaha curfiga uu ka shaqaynayo ee curfiga la adeegsanayo ee aan loo noqonin waxyaabo kale hunaaka waxaa jira halkaa majaalaatu mutacadida meelo dhowr ah ama tiro ah oo curfiga uu ka shaqaynayo curfiga loola noqonayo marka loo baahda in la xadido tusaale ahaan ama shaygii qadarkiisa la raba in la ogaado almajaalu lawalu majaalka koowaad waxa weeye ee curfiga loo baahanaya in lagu camal falo fii ma laa yuujadu lahu shayga aan loo helaynin daabitun taxdiid fi lugati carabida dhexdeeda aan taxdiid ku lahayn walaa fi sharci sharciga dhexdiisana aan xad iyo taxdiid kulahayn oo min alaxkaam sharciya ka mid a ah axkaamta shareecada fa inamaa inagu markaa narjicu fiihi shaygaa aan xadkiisa iyo taxdiidkiisa shareecada lagu sheegin carabidana lagu sheegin taxdiidkiisa waxaynu ula noqon doonnaa ila alcurfi curfigaynu ula noqonaynaa walidaalika arrintaana waxaa u sugnaatay amhilatun tusaalayaal minhaa tusaalayaasha waxaa ka mid ah almithaalu alawal jaءat الshariicatu biwujuubi الnafaqati cala alawlaadi wالzawjaati shareecadu waxay la timi oo ay caddaysay waajibnimada nafaqadii cala alawlaadi wazawjaat in la biiliyeyna waajibtay walam tubayin lana shariica laakiin shareecadu inoomay caddaynin miqdaara nafaqati biilintaasi ama biilku qadarka iyo inta uu la ekaanayo shareecadu may sheegin may caddayn walaa yuujadu lagana soo heli maayo fii luqati alcarabi carab luqadeediina laga soo heli maayo tafsiirun linnafaqati tafsiir iyo caddayn ama waxa weye eh, fasirid nafaqada la fasirayo oo lagu fasirayo bimiqdaarin muxadadin qadar go-an luqadii carbeedna laga soo heli maayo qadar go-an oo la yidhi kaasaa nafaqa la ydhahdaa waxiina idin markaa mar haddii biilkii uu waajibiye qadarka uu la eegyahayna aanay shareecadu inoo jaangoyn carabidiina aanay jaangoyn oo aynaan ku haynin hee yurjacu fiihi ila alcurfi taxdiidkii biilka xaggee loola noqonaya curfigaa loo celinaya yurjacu ila alcurfi almithaal athaani tusaalaha labaad jaa'at ashariicatu shareecadu waxay la timi ama ay sheegtay bianna asaariqa tuugii laa yuqtacu inaan gacantiisa la goynayn ilaa idaa saraqa inuu wax ka xadha mooyaane uu alaabtan ka qaaday min alxirzi halkii lagu xafiday min alxirzi halkii lagu xafiday lagu ilaaliyey qacu yadi saariq shuruudaha waxaa ka mid a an ya'khuda hada almataaca min xirzi miliha halkii iyadoo kale la dhigaya lagu ilaalinay waanu ka qaaday dee halkii loogu talagalay lagu xifdiyo waxaa haddaba la isweydiinayaa meeshan lagu xifdinaye la odhanayo haddii laga qaado alaabtii tuuggii tuug buu noqday axkaamtii tuug tuuganimadaa ku dhaboobaysa gacantaa la goynaya xirzigaasi muxuu noqonaya ma khaanadbaa ma bacbaa guriga dhexdiisa maxay noqonaysaa shareecadu may xadid oo shareecadu may odrhanin xirsiga ama halkan alaabta lagu xafiday tuuguna uu kala baxay waa inay noocaa iyo noocaa iyo noocaa noqoto shareecadu may xadid haddaba waxaa la uhi walxirsu xirsiga iyo makaankan alaabta lagu xafiday tuuguna uu kala baxay lam yati lahu daabitun min asharci walaa fi luga xad umuu imanin xad sheegaya muu soo aroorin oo shareecada dhexdeeda ku sugan oo tilmaamaya xirsiga xadkiisu waa nooca walaa fi lua luqadiina laguma hayo taxdiid tilmaamaya xirsiga xadkiisu oo noocaas iyo noocaas fanarjicu fiihi ilaa acraaf innaas markaynu leenahay maxaa xirzi ah goormaa la odhan karaa shaygani waa xirzi oo wixii la dhex dhigaana uu noqonaya wax la ilaaliyey goormaase shaygani aanuu xirzi noqonayn wixii la dhigaana wax la ilaaliyey aanuu noqonayn waxaynu u celinaynaa ilaa acraaf innaas dadka curfigoodii caadooda oo maanta tusaale qof baa lacag xaday ama dahab buu xaday tusaale ahaa waxaynu isweydiinaynaa lacagtan halkuu ka xaday uu ka qaaday waxaynu idhi wuxuu ka qaaday dee albaabkaa hortiisa iska taallo waddadaasoo intuu hareeraha eegay buu si hoose u qaatay dabeetana laakiin waddadaasa iska taallay marka horeba oo ninkii lacagta lahaa meel halkaasa intuu dhigtay buu sheedda ka soo ilaashanaya waddada dhexdeeda tuuggii mar dhow la odhanmaayo gacanta ha la gooyo waayo waddada dhexeedu meel lacag la dhigtaa oo la yidhahdo walkaasaa ishaa laga fiirsanaya ma aha de xirzi ma aha de hadda sariiflayaasha ka hadli sariifluhu halkan ay dhigteen caadatan caadatu sarafiin iyaga waa in halkaa ay u taallo lacagtu ayaa xirzi u noqonaysa ille waxaa curfigan ka hadlaynaa sooma iyagu halkan ay dhigteen ay lacagta ku kala beddelayaan ayaa xirzi u ah kasoo soo dhukusee kala baxa waa saariqdee shuruudihii kale hadday dhamaystiranna gacanta lagu inaya laakiin waxaynu ka hadlaynaa asal ahaan dadku lacagahooda caadiga ah ila taa ganacsi baa loogu talagalaye meelo gaaray dhigtaana waa la yaqaana waxaa la mida ah dahabkii khaanado gaaru iska leeyay meelo gaara lagu ilaaliya haddii tusaale ahaan la dhigay halkaa daaradda dahabkii baa la iska dhigay dahabkii qaaliga la arkayey la yaqaanay la ilaashanayey guriga hortiisa iyo daaraddaa la iska dhigtayba ama daaqaddaa laga laaladiyo la suday likay takuuna xirzan lahu de si ay xirsi ilaalin ugu noqoto halkii lagu ilaalinaya waa lala baxo waa la qaatay ciddii qaadatay baa la soo ogaaday gacantiiba la goynaya waa maya waayo halkaasoo kale meel dahab lagu ilaaliyo maha curfan marka maxaa loola noqonayaa baynu nihi taxdiidka marka laga hadlay xirsigii waxaa loola noqonayaa curfiga dadku alaabtan oo kale halkay dhigtaan halkay ku ilaashadaan unbaa la haddii meelihii loogu talagalay lagala baxayna waa sariiqo rasmi oo gacantaa la goynaya tuuga haddii shuruudihii kale dhamaystir haddii kale la dhameeyo thaani kaasi waxa markaa wixii shareecadu aanay xadidin carabiduna aanay xadidin ee axkaama halkee loola noqonaya curfigaa loola noqonaya waa majaalka koobaadee curfigu ka shaqaynayo ee la camal gelinayo almajaal thaani goobta labaad ee curfiga aynu adeegsanayno waa tafsiiru alfaadi innaas dadka alfaadoodiiyo ereyadooda marka la fasirayo hadalladay ku hadlayaan hadalka uu qofkaasi ku hadlay fasirkiisa curfigeynu ula noqonayna curfiga ayaa loola noqonaya fa innahaa alfaadii iyo hadalladii dadku ay ku hadleen tusaalahan unu arki doonaaye tufasaru waxaa lagu macnayn doonaayo lagu fasirayaa hadalka uu qofku ku hadlay bixasabi dalaalati alcurfi marba curfigu iyo caada ahaan hadalkan wuxuu ina tusinaya dadku waxay u yaqaanaan dee oo hadalkan oo kale dadku maxay u isticmaalaan ubaa la eegaya hadalka uu qofkani ku hadlay maxaa loo isticmaalaa fii mucaamalaatihim haddii ay tahay mucaamalaadka dadku ay gelayaan mucaamalaadkaasoo min baycin iib ah wa ijaaratin kira ah wa hayriha wax kaloo mucaamalaadkii ka mid ah waxaa la odhanaya dadku markay heshiiska noocana gelayaan caadatan wa curfan hadalka noocana maxay uga jeedaan kaasay uga jeedaan khalaas kaasubaa la qaadanaya oo la camal gelinaya wa fii aymaanihim eh, halkaa iimaanihim buu qoraya wa fii aymaanihim dhaarihim qofkiibaa wax ka dhaartay shaygan uu ka dhaartay iyo sida uu yahay yurjacu ila alcurfi curfigaa loola noqonaya wa ayri dalika iyo wixii ee kale walahu amhilatun tusaalayaal baan ay arrintan minha waxa ka ah. marka macnuhu waxa weeye majaalkan looga jeedaa dadka hadalladoodii iyo ereyada ay isticmaalayaan dadku waxaa laga yaabaa hadalkani inay dadku u yaqaanaan macno u isticmaalaan waxaa la odhanayaa qofkani hadalkan muxuu uga jeedaa dee wixii dadku asal ahaan baa u yaqaaneen buu uga jeeda unba lagu xambaaraya ama curfan ay u yaqaaneen dee waxaa laga yaaba eryada qaarkood dadku ina isticmaal iyaga uga jeeda maxay mubaalaga ku xeeldheeraansha qof baa tusaale wuxuu ku yidhi maanta oo dhan baan kusuga xageed ku maqnay maanta oo dhan maanta maxaa la ydhahdaa min uluuci ilfajri ilaa gurubi shams sooma hadde alyowm ka hor haddaad ku tahay dad ilaahay ka cabsanayn iminka saacadda may gaadheen so adagla maalin dhan baan ku sugay war waa ku sidee de halkaa hawlo kicintaa uma jeedeen curfan dadku maxay uga jeedaan ereygaa markay isticmaalayaan lilmubaalaga soo ma hadde maantoo dhan baan kula hadlayay buu ka odhanay boqol jeer baanu kuu sheegnay buu kuleey waxaad la odhanaysaa imsaje kow laba ii tiri waxba ha odhan dee maxaad ka odhan curfan maxaa looga jeedaa mubaalumu uga jeedaa iyo ku xeldheeraansha marka ereyada noocan ah tafsiirkooda dadka qaarkood wuxuu ka odhanaya isagoo laga yaabo inuu isagu xagga kale ka eegayo markaa ku tira war boqol jeer baa waxaan kuu sheegay iska daa wuxuu ka odhan ilahay ka cabsada ila boqol may gaadheen soo ma malaha afar bay may gaadheen maxaad boqol u tiri baa laga inuu ku idhaahdo marka waa inuu fahmaa waxaan curfarun baa looga jeedaa iyo mubaalaqatan dee ha waay marka haddii ay tahay hadallada dadku ay ku hadlayaan fasirkooda macnaha lagu xambaarayo iyo dhaaraha waxaa laga qaarkood qofku inuu wax ka dhaarto oo markii uu dhaaranayay buu shay ama hadal sheegay waxbuu ka dhaartay waxa uu ka dhaartay muxuu yahay ma sidaasaa looga rabaa ma sidaas si ka duwan baa looga doonaya curfigaa loo celinaya ereygan uu ka dhaartay ama shaygan uu ka dhaartay magacan uu isticmaalay lafdigan waxaa la eegayaa curfan waa maxay waxaa la curfan waxaasaa looga jeedaa kaasay dhaartiina ku dhacaysa marka tusaalahaasaaynu ku arki doona almithaal lwal tusaalaha koobaad low xalafa shaksun haddii uu qof dhaarto oo faqaala uu yidhaahdo wallaahi laa aakulu laxman muxuu ku dhaarto dhaar kaga xag afsiiye ilaah baan ku dhaartay hilib afkaa geli maayo bu cuniba maayo fa inahu laa yaxnau isagoo dhaartaa aynu ka ogeyn ayinbaa buu kalluun iyo digaag iska dalbaday ninkii marka dhow inoo dhaaranaya ilaha hilibaa afkaa geli maayo ma waxaan oo digaaggu waa hilib soo maaha waayahay fa innahu qofkaasi laa yaxnathu ku dambaabi maayo biakli samaki aw idajaaji kalluunkii uu cunay hilibkii kalluunka iyo hilibkii digaagee uu cunay ku dambaabi maayo waayo lianna asamaka kalluunkii waddajaaja iyo digaaggii laa yuطlaqu calayhi fi lcurfi curfi ahaan looma yaqaano oo laguma magacaabo laxmun hilibtii hudheelka markaa tagtay imika muxuu ku idhahda hilibku kuu tirnay geeli maxaan hayaa ki kalaan hayaa inkan mardhow waxa kohanaya digaagiiyo kalluunkiina waan hayaa macnaheedu waa maxay curfan inay kala duwan yihiin de soo saa markaa qofkii hadduu inoo dhaarto u idhaahdo hilib cuni maayo maxaynu ku xambaaraynaa curfan hilibkii caadigaa ah dee sonkii geeri ama lodii ama adhigii ama hilibkii de wixii hilib la odhan jiray curfan dee ayaynu ku xambaarayna odhan mayno hilib la sheegayaa maca kii digaaggaa soo geliya kii kalluunka la odhanaayo waayo kuwani curfan kuma jiraan dee soo gaarka loo sheegayaba taasaabaa tilmaamaysa sidaa awgeed baa adiga laftaada bal hadeeg haddaad hodheelka gasho aad tidhaahdo hilibii keen oo deetana digaag buu kuu keenay ama kalluun buu kuu keenay maxaad odhanaysaa markaba waar dee hilib baan ku odhi soo maaha maxay taasi tilmaamaysaa curfan inay kala duwan yihin hadda xaqiiqatan waa hilib iyo hilibo laakiin curfigii baa kala duwaya kala saaraya almihaalu thaani tusaalaha labaad ee loola yani majaalka loola noqonayo tafsiir alalfaad curfiga low qaala haddii uu yidhaahdo awqaftu waxaan joojiyey ama aan istaajiyey sayaaratii lafdigaasu isticmaalay waay ereyga sayaara curfanna macnuu tusinaya asal ahaanna luqadda macno kale ku lahaan jira ama ku leey faqad kaana lafdu sayaarati cinda alcarab ereygan asayaara carabta agteeda waxaa lagu ilaaqi jiray yulaqu dhe waxaa lagu ilaaqi jiray cala alkaafilati safarka gaadiidka safarkeedee soconaya qur-aankaba soo kumay soo arooray wa jaءat sayaaratun fa arsaluu waaridahu sayaara waaye laakinahu lyowma hase ahaatee maanta yutlaqu sayaaro waxaa loo isticmaalaa carab iyo cajanba cala almarkuubi aladii huwa nawcun min anwaaci alaalaati almarfuuca macruufa cala almarkuubi maxaa lagu ilaaqaa gaadiidkaa la fuulayo alladii gaadiidkaasoo huwa isagu ah nawcun min anwaaci alaalaati nooc ka mid a noocyada aaladaha almacruufati ee la yaqaano marka nin baa halkaas soo istaago wuxuuna awqaftu sayaarati odhan mayno de wuxuu uga jeedaa horta almutabaadir ila dihni muxuu noqonaya waxaa dihniga usoo degdegaya gaari caadiyaddi soo ma kaasaa mutabaadir ila dihni o waa sidii macruufka ahayd b haddaba fa lafdu sayaara ereyga asayaara lamaa jaa'at markii ay timi ee ninkani uu ina yidhi awqaftu sayaarati xamalnaaha waxaynu ku xambaari cala almacna alcurfiy macnihii curfigaynu siino nin gaadi watee soo baarkingareeyey in baynu ka soo qaad halkaa soo dhigtay gaadhigiis ha oo markaba odhan mayno haa oo safarkaasi marka hore xabuu ka yimi odhan mayna dee waayo sayaaradu u jeedaa tii ma ahaa qaafiladii safarka ayd maaha waa waxa weye aaladan kale idan mar haddii haddaba ay sidaa tahay alcurfu curfigii lahu madkhalun meel baa uga bannaan yani alcurfu curfigii lahu madhalun wuxuu boos iyo meel ku leeyihi fii tafsiiri alalfaadi fasiridda la fasirayo alfaadda iyo ereyada allatii taasoo yatakalamu biha naas dadku ay ku hadlayaan ereyadoodku ay ku hadlayaan macnaha aynu ku xambaaraynaa muxuu noqonayaa yurjacu ila alcurfi tusaale ahaan qof baa waxa uuna yidhi wallaahi laa adacu qadamii fii daari fulaanin ilaah ku dhaartay inaanan cagtaa gelin doonin guriga hebel hebel waxaan aqsan qofkaasi qadamka hadda muxuu uga jeedaa muxuu uga jeedaa curfan dee maxaynu ku xambaarayna de waa jirhkiisao dhan bay ku xambaarayna soo maaha oo la odhan maayo hadda lugtoo qurun buu uga jeeda hadduu inta kala geliyo iyada bannaanka dhigo oo intaa qaarka hore loo geliyo macnaha halkaa ka soo qaadi mayna sidoo kale haddii uu gommada oo qura geliyo gurigii albaabkii jirkii kalena weli aanu gelinin laa yaxnaf dhaartiisii muu jabina garo waayo ereygan qadami muxuu ku wada dhacayay curfan wuxuu ku wada dhacayay jamiicu lbadan soo ma hadde ayuu ku dhacay marka ereyadan isticmaalku aynu isticmaallo inta badan tafsiirkooda iyo macnaha lagu xambaarayaa ee aynu ku macnaynaynaa maxaynu mar walba ka eegaynaa xagga curfiga waxaa lo odhanayaa ereygan uu ku dhawaaqay dadku maxay u yaqaanaan macnahan yan ereygan macnihiisa dadku maxay u yaqaanaan marka la yidhaahdo ama ay lagu hadlo ama ay maqlaan taasi marka waxay tilmaamaysaa alfaadii iyo ereyada macnayntooda curfigaa loo celinayo iyo wixii xukuna ka dhalanayana curfiga loola noqonaya hada wabilahi towfiiq wsala allahuma cala nabiyina muxamadi wala alih wasaxbi waslama tasliima kaiira